horay oo habeenkaa mawliidoo ku saabsanna ma jirto ta kaleeta wejiga afraadi waxa weeye salafkii saalixa ahaa markii doodii hore lagu jiray baa hadallada waxaa ka mid ahaa qaybta la qaybiyey ee tawxiidka aada qaybiseen salafkii lagama hayo haddaan annagu waxaan taagannahay saxaabadii nebiga sal ly wasalam taabiciintii kuwii ku sixigay ardadooda ahaa a'immadii waaweynaayoy afartu ka mid yihiin shaafici iyo maalik iyo abu xaniifa iyo kayrkoodba awsaaci iyo imaamu axmed iyo raggii noocaa ahaa waxaan jecel lahay in laga soo guuriyey inay mawliidsadeen oo isu yimaadeen hal nafar ah oo mawliidiyey ama dadka amray in laysu yimaado habeenkaan la weyneeyo ayadana ma ay jirto arrinkaana waxaa sheegay culimo aada u fara badan iyadoo ay jirto saxaabada nebigu sal lla lay wasalam inay ummadda ugu cilmi badnaayeen taabiciintu ay ku xigeen quruntii saddexdahayd ummadda ay cilmi iyo fiqhi iyo camal iyo jacaylka nebigaba ay ugu badinahayeen haddana hal nin oo nebiga u mawliday ma jiro salawaatu rabbi wasalaamu calayh ma wax iyaga ka qarsoomay baa inoo muuqday ma waxay ukas uga tageenoy bidco u arkeen baynu inagu la nimid labadaa mid wey haddii la yidhaahdo wax ka qarsoomay baanu anagu ogaanayna salafkii baan ka cilmi badannahay baa ka dhalanaysa waa halis haddii la yidhaahdo way ogaadeenoo way ka tageenna maxay uga tageen baa isweydiin leh waa inuusan diinta ka mid ahayn wey macnaa salafkii markaa iyagana lagama hayo waxaa soo guuriyey inaysan salafku mawliidsanin taajudiin alfaakihani abu cabdillaahi alxafaar axmed ibnu yaxya alwanshariisi cali ibnu fikri maxamed ibnu cabdisalaam ashuqayri ibnu lxaaj kitaabkiisa madhalka abu zurcat alciraaqi shaafici wey abufadli ibnu xajar alcasqalaani alxaafid asakhaawi cabdiraxmaan ibnu xasan moxamed ibnu cabdilatiif jamiic alculamaa raggii ka hadlay oo dhan waxay soo guuriyeen salafku inaysan mawliidsan jirin laakiin ragga banneeyey oo u qiildayey baa waxay yidhaahdeen salafkii ma samaynin laakiin bidco wanaagsan baa jirta halkaasay qaar ka soo galeen laakiin waxaa laysla ogol yahay ka diidan iyo ka ogolba midka kitaabka ka qoray midka difaacaya iyo ka la dagaalamaya intuba waxay ogol yihiin salafkii ruux ka oo mawliidsaday inuusan jirin laakiin waxaa laga soo geli doona waxay yidhahda bidco wanaagsan baa laakiin jirta baabkeedaan u tegi doona wanaagsan ay jirteen kale ayib maadaama ayna salafkii samaynin salafkii waxayna samaynin waa baadi waxaa ku tusaya wixii laga waayey kitaabka ilaah sunnada nebigana laga waayey salafkii iyo saddexdii qarni ee nebigu fadliga ku sheegayna laga waayey waxaa loo yaqaanaa shareecada bidca loo yaqaanaa nebiguna salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiidka saxiixa ah cirbaad ibnu saariya xadiidkeedu nebigu wuxu uhi sal lay aslam ninkii nii noolaada iskhilaaf fara badan buu arki doonaa bu nebi ui sal lay slam ummadda dhexeeda dhici doona haddii la iskhilaafo maxaan samaynaa calaykum bisunnati wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiina almahdiyiina min bacdi sunadayda iyo khulafaa raashidiinta sunnadooda qabsada jidkooda qabsada bu nabg sal lay slam wa iyaakum wamuxdathaati lumuur iska jira arrimaha dib laga keeni doono maxaa yeelay faina kula muxdathatin bidca wax kastoo dib laga keeni doono waa bidco wa kulla bidcatin dalaala bidco walbana waa baadi wa kula dalaalatin fi nnaar waa riwaayada nasaa-i weeye baadi walbana naarta ay ahaatay bu nabg sal lay sl naarta gelaysa macnaheedu waxa weeyaan mar haddaan quruuntaa lagu haynin kitaabna lagu haynin sunnana lagu haynin nebigu wuxuu yidhi waa bidcu bidcada iska jira naar ha ku gelina buu nabig yhi salawatu rabbi wasalaamu calayh saas weeyaan waxaa kaloo nebigu uu sheegay xadiidka xaakim iyo qeybka ay soo saareen ummaddu inay qaybsami doonto yahuudi waxay u qaybsantay buu nabi sal lay slam kow iyo toddobaatan kooxood nasaarana waxay u qaybsantay laba iyo toddobaatan kooxood ummaddanina waxay u qaybsami doontaa saddex iyo toddobaatan kooxood kulligoodna naartay gelayaa buu nabi sal lay slam hal mid mooyaane noo sheeg baa la yidhi middaan nebiga badbaadaysa nebigu wuxu uhi sal lay slam waa midda haysata anigiyo saxaabadaydu maanta waxa diin noo ah een haysano midda haysata waabuu nebi uhi salawatu rabbi waslamu caleyh u fiirsada wixii maalinkaa diin ahaa unbaa maalinta diin ah alimaamu maalik caleyhi raxmat ullah lan yuslixa hadihi alumma ila maa aslaxa awalaha shalayto wixii ummadda diin u ahaa ee hagaajinahayay markuu nebi maxamed iyo saxaabadiisu joogeen oo cibaado ahaa unbaa maantana cibaado ah ummaddana taa unbay ku hagaagi kartaa oo bidcada iskaga ilaalin kartaa marka ma hayno muminiintu waa saddex sida qur-anka ilahay ku sheegay wsaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina walansaar waladiina itabacuuhum biixsaan waa muhaajiriin iyo ansaar iyo kuwa wanaagga ku raacaya jidkoodii maray saddexdaa kooxood waxaan ahayn ilaahay subxana wa tacala kuma tirinin muminiinta kuma tirinin marka waxaan rajaynaynaa inaan noqonno waaladiina itabacuuhum biixsaan meeshay istaageen waa inaan istaagno meeshay camal sameeyeen waa inaan samayno meeshay ka aamuseen waa inaan ka aamusno wa huwa itibaacu salaf waa dariiqada lagu nabadgeli kara wey macana ayib waxyaalaha kutusaya inay bidco tahay waxaa ka mid a mawliidku inuu bidco yahay taariikhdu bilowday baa la yaqaanaa yaa bilaabay waa su-aal kutubta taariikhda markii dib loogu laabto waxaa bilaabay niman la yidhaahdo faatimiyiin waa la yidhahdaa qadaaxiyiinna waa la yidhahdaa cubaydiyiinna waa la yidhahdaa waxay ahaayeen niman asalkoodu shiica abu cubaydin alqadaac nin la yidhaahdaa asaasay shariifnimuu sheegtay iyo faaduma binti caliyin inuu ku abtirsado iyuu markii hore sheegtay laakiin majuusi u aha ah. faatima binti rasul sal lay slam faatima azahra inuu ku abtirsado ayuu sheegtay shariif buu iska dhigay mana ahayn ninkaasaa aasaasay shiici buu ahaa waxay haysteen qaahira masar iyo maqribulcarabi bay muddo ka telin jireen nimankaasaa bilaabay mawliidka weliba waxaa sheegay inay bilaabeen culimmadii taarikhda sheegay ninka la yidhaahdo taqiyudiin axmed ibnu caliyin almaqrizi waa min aimati shaaficiya fiirsada kitaabkiisa wuxuu ku sheegay la yidhaahdo yani almawaacid walictibaar bidikri alkhutati walaathaar safxada afar boqol iyo sagaashan buu ku sheegay wuxuu ka mid yahay culimmadii la caasiray ibni xajar alcasqalaani weliba dhimashada waa ka horreeyey culimmada waaweyn ee shaaficiyaduna ka mid yahay ninkii la odhan jiray ibnu taqri markuu u tarjamaynayey naqrizi wuxuu yidhi wuxuu ahaa min aclam الnaasi fi taarikh dadka taariikhda kuwa ugu yaqaanu ka ahaan jiray buu ninkaasaa kitaabkiisa ku sheegay waxaa ka mida ah ragga sheegay inay nimankaasi mawliidka bilaabeen abulcabaas axmed ibnu caliyin qalqashandiy wuxuu ku sheegay isaguna kitaabkiisa lahado subxu lacshaa fii sinaacati inshaa mujaladka saddexaad sabxada afar boqol iyo sagaashan iyo sideed buu isaguna ku sheegay isaguna aimada shaaficiyada buu ka mid yahay waxaa isaguna caddeeyey oo risaalo ka qoray yani muftigii hore ee masar oo la yidhaahdo maxamed najiib almuiici maxamed bakiite maxamed bakiit almuiici kitaab wuxuu leeyahay axsanu lkalaam fima yatacallaqu bisunati walbidcati min alaxkaam asaguna si fiican buu ugu faahfaahiyey nimankii bilaabay mawliidka waxaa ka mid a ah ragga sheegay yani waxa weya ninka la yidhaahdo yani raggaa iyo rag kaloo fara badan baa sheega culimada taarikhda ka mid a weliba way sii faahfaahiyeen ninkii madaxdooda ka mid ahaa ee bilaabay kowl odhan ahaa wuxuu ahaa nin la yidhahdo almucizu lidiin illah wuxuu bilaabay taariikhdu markay ahayd saddex boqol iyo lixdan iyo kow hijriga ah buu bilaabay nebi maxamed intay ka dambaysaa marka saddex qarni iyo ziyaaday ka dambaysaa u fiirsada waxay weliba ka dhigeen lix yacni mawliidyadu way badnaayeen ayagu sameeyeen maalinkay ku wadeen nebigu inuu dhashay mawliid bay ka dhigeen cali maalinkuu dhashay mawliid bay ka dhigeen faatimo maalinkay dhalatay mawliid bay ka dhigeen xasan ibnu caliyin maalinkuu dhashay mawliid bay ka dhigeen xuseyn ibnu caliyin maalinkuu dhashay mawliid bay ka dhigeen ninka madaxdee markaa iyaga haysta maalinkuu dhashayna mawliid ay ixtifaalaan bay ka dhigteen base masaladu asalkeedu marka waa masale shiiciya mas'ala cubaydiya waay ayagaa bilaabay awalu qoladii ugu horreysay taariikhda sheegtayna qoladaasay ahaayeen ha ha ninkaas misriga ee muftiga hore ahaan jiray waa ninka yani majmuuca dhammaystiray waay isaguna sheegay majmuuca sharxulmuhadabkii imaam imaamu nawowi ninka dhamaystiray rag badan baa marka saa u sheegay dadka waxa ay weli markii ay iyagu jireeyeen baa waxaa burburiyey oo baabi'iyey nin la yidhaahdo alafdal ibnu amiir aljuyuush meeshuu ka saaray yani ixtifaalkii o dhan ba meesha ka saaray waxaa haddana dib loo soo celiyey oo dib loo jideeyey xilligii alxaakim biamri illah sanadku markuu ahaa shan boqol iyo labaatan iyo afartii hijiriga bay dib u jideeyeenoo ninkaasaa dib u soo celiyey haddana waxaa dib u yani waa waxaa ku dhaqmay meesha irbi la yidhaahdo almelik lmudafar nin la yidhahdo abu saciid qarnigii toddobaad buu isaguna ahaa oo isagaa uga dambeeyey qolyahaas waa mas'ale marka la yidhaahdo la dhihi masdarkeeda la yaqaano oo macruufa wey nimankaasaa bilaabay haddii la yidhaahdo waxaa bilaabay almelik lmudafar oo qarnigii toddobaad ahaa iyo haddii la yidhahdo cubaydiyiintii baa bilaabay waa isku mid leanna masalada waxaan doonayna inaan taqriirino un saddexdii qarni inay ka dambaysay weliba cubaydiyiintani culimmada u tarjamay addahabi iyo ibnu kaiir iyo kayrkood waxay leeyihiin nimanka caqiidadoodu faasid bay ahayd bal qaar waxaa ku jira madaxdooda ilahnimo sheegtay ka akriya siyar aclaami nubala waxaad ka akridaan albidaaya wanihaaya waxaad ka akridaan kutubta taarikhda waxay cubaydiyiin ahaayeen cubaydiyiin waxay ahaayeen ayb intaasaan kaga baxaya qodobka toddobaadi waxa weeye jidaynta mawliidka la jidaynayo waxaa ku sugan atashabuhu biاnasara nasaarado laysku shabokaystanka laysu ekaysiiyo nebigana waxaa ka sugan sal lay slam inuu yidhi khaalifu lyahuuda wanasaara yahuudiya nasaarada khilaafoo garab mara buu nebu sl lay slam waxay sameeyaan iyo cibaadaadkoodi dhaqmadooda ku garmara bal wuxuu nebigu yuri sl lay slam man tashabbaha biqowmin fahuwa minhum ninkii qolo isu ekaysiiya ayagu ka mid yaha bu nebi sl l dhaqankooda qaata waxay rumaysan yihiin rumeeya yani qaabka cibaadaadkoodii yani ciidahooda oo kale sameeya kaga dayda ayuu ka mid yahay bu nebi uri salawatu rabbi wasalaamu calayh seebay marka aynu loogu yani nasaarada loogu shabahaya nasaarada waxaan ognahay waa ummadda keliya taariikhda hadda intaan ay hayno oo waktigii rasuulkoodu uu dhashay ixtifaal sameeya soo saas maa ciid chrismasku muxuu yahay chrismasku waa dhalashadii ciisa lagu wadaa waxaanan qariibsanaynin marka inay bidcadani muslimiinta uga timid xagga nasaarada dhowr meelood bay muslimiinta iyo nasaaradu iska gaadheen xagga waxay iska gaadheen andalus iyo dhankan mashriq labadaba way iska gaadheen xuruubul saliibiya waagay socdeen waana waayahaasay ku aadantah salkeedu inuu halkaa ka soo jeedo ay tahay bidca xagga nasaarada ka timid way u badan tahay laakiin aniga muhim waxaa ii ah in ay mas'alada ku sugan tahay atashabuhu binasaara ummad ciid iyo isu imaad nebi dhalashadii u samaysa nasaara lagu yaqaanaa waa muwaafaqo la waafaqay weeye markii nebiga loo sameey sal lay slam bal waxaaba cajiib ah waxaa ku soo aroray kitaabka la yhahda atibru lmasbuuq fii dayni suluuk oo sakhaawi uu leeyahay wuxuu yidhi waidaa kaana ahlu saliibi itakaduu leylata mawlidi nabiyihim ciidan akbara faahlu lislaami wlaa bitakriimi waajar haddii gaaladii saliibka iyo macatabka wadatay ay nebigoodii u sameeyeen habeen war maynagaa ka liidanna masaajidda hadda qaaqbaasaa ka maqlaysa war nasaaro raaco wax ka qaata laynama dhihine khilaafoo garamara buu nabiguna yidhi salawatu rabbi wasalaamu calayh waxaa ka mid a wejiga sideedaadi waxa weeye wejiga sideedaadi waxa weeyaan waxaa ku sugan ciid saddexaad oo ummadda loo jideeyo waxaanan ogsoonnahay muslimiinta ciidahooda waaweyn waa laba midda saddexaysana waa ciidda yartaa oo maalinta jumcada ah inuu arrinku sidayaa waxaa ku tusaya xadiidka imaamunasaa'i uu soo saaray min xadiidi anas ibnu maalik wuxuu yidhi nebigu maalintii uu madiine yimid wuxuu u yimid ayagoo laba maalmood oy ciyaaraan leh laba maalmood oo ciid u ah oy ciyaaraan bay lahaan jireen markaasuu nabigu yimi sal lay wasalam isagoo soo hijrooday markaasaa wuxuu ku yidhi laba maalmoodood ciyaartaan baad lahaan jirteen jaahiliyadii ilaahayna wuxuu idinku bedelay laba idinka khayr badanoo waa maalinta ciidulfitriga iyo maalinta ciiduladxaha ciidda sideedaba ummad in ciid loo sameeyana wax nin walba samayn kara maaha waa wax sharciga laga doonayo muxuu nebigu uga bedelay ciiddoodii hore haddii ciido badan la kordhin karo ummad waxay baratay laga gooya hawl adag wey hawshaa adag nebigu wuxuu u maro ciidahoodii hore uga bedelo laba ciidoodoo cusub uu ugu bedelay wax kale ma ahayn ciidaha muslimiintu inay labadaa un yihiin inay ciid ka dhigeenna waxaa ku tusaya sanadku markuu ahaa lix boqol toddobaatan iyo kowgii nin madax madaxa la dhihi jiray yuusuf ibnu yacquub ayaa wuxuu yacni ka dhigay maalin rasmi ah oo shaqada laga tago oo la nasto oo ciid weyn oo kale ah hadda lafteeda waddamada qaarkood waa la sameeyaa waa ciid saddexaad marka oo lagu soo daray shareecadii nebi maxamed ka tegey salawatu rabbi wasalaamu calayh ee labada ciidood keliya tahay bal way ka badbadiyeen qaarkood waxay yidhaahdeen waxaaba yacni waxaa mamnuuca in la soomo maalinka nebiga mawliidkiisa rag baa fatwooday ibnu caamir ibnu cabaad nin la yidhahdo ayaa fatwooday bal wayba ka sii badbadiyeen oo qaarkood waxay yidhahdeen ninka la yidhahda qasdalaani kitaabkiisa almawaahib laduniya wuxuu ku sheegay habeenkiu nebigu dhashay sal alay wasalam inay ka fadli badan tahay leylat lqadarka iirsada bal meesha lasii marinaya arka bidcadu sideedaba dhibic bay ku bilaabataa marka dambana badweyn bay noqotaa aan laga bixi karayn tabtaasay usii socotaa marka waxaa la gaadhay in la yidhaahdo way ka fadli badan tahay leylat ilahay qur-aan ku sheegay subxana wa tacala qasdalaani baa kitaabkiisa mawaahibka ku sheegay bal qaar waxayba yidhaahdeenba maalinta jumcada saacadda ku jirta saacatulijaabada ah oo kalaa ku jirta leylatulqadarka leylat waxaan dhihi lahaa habeenkii lagu wada nabigu inu dhashay salawatu rabbi waslamu caleyh meeshay sii socoto marka u fiirsada baas halis wey waxaa ka mid a awjuhda ay baatilka ku tahay waxaa ku sugan suu adab maca rasuul sal alay wasalam ha yacni edeb la-aan nabiga lagula kacayo kayf waxa weeyaan rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaad og tihiin isagii aalu beytkiisa sadaqo ma qaadan jirin intay noolaayeen haddii markuu dhintay kadib magaciisa sadaqaad lagu ururinaya ka warrama oo islaamihii wax lagaga soo qaadaya magacii nebiga sal lay slam ama isagaba loo ururinaya caamadu in waxay fahamsan yihiin nebiga siyaaradiisii in nebigii wax la siinahayo ah, nebiga siyaaradiisii bay rumaysan yihin in nebigii wax la siinayo sida sheek cabdilqaadir jilaanku siyaaro loogu sameeyo awowyadood siyaaro ugu sameeyaan saasay aaminsan yihin nebiguna isagoo nool buu sadaqa diiday salawatu rabbi waslamu calayh oo uu yidhi innahaa min awsaakhi innaas ashraafta nebiga ku abtirsatana ma inay qaadato nebigu waa awsaakhdii dadka bui dembigoodii baa lagu dhaqay sidaa daraaddeed ma qaadan jiri nebigu salawatullah waslam iyo aalbeytkiisa toona waxaa ka mid ah awjuuda iyada ixtifaalkani wuxuu xambaarsan yahay intaasoo mas'alo oo bidca ah buu xambaarsan yahay balaayooyin kalaa dhex fadfadhiya haddii laydinku sheekeeyey taariikh un baan akhrinaa siiradii nebiga intaanu sul nimaadno unbaa markaa kadib wax la cuncunaayoo la kala tagaa ma ahe waxaa dhaca habeenka shirkiyaad waaweyn oo ilahay lagaga fogaanayo subxana wa tacala markhaatigeedaan siinay kitaabka mawliidka halkan iga soo dhex kitaabka mawliidkee la akriyo dadweynahana loogu sheekeeyey kitaabkii waa kaas dadweynahana loogu sheekeeyey kitaabkaasi waa taariikh iyo waa siiro dhagayska wax ku yaala nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo la baryayo ilaahay keyrkii wax la weydiisanayo wuxuu leeyahay khitaamu jamiici اlanbiyaai muxammadu ويوم قيام الناس يبعث أول فجد يا رسول الله منك برحمة لcabdin asiirin bidunuubi yuqbilu wuxuu yidhi nabiyada oo dhankii yani waxa weeyaan ugu fadli badnaayo maalinta dadku ay soos la soo saaraan ugu horreeyeyo waxaan ku weydiisanayaa addoon dambaabay baan ahay inaad naxariis iigu deeqdo yaa la weydiisanayaa nebi maxamed naxariis iigu deeq ma nebi maxamed baa naxariis ku deeq mise ilahi baa naxariista ku deeq waxaa ka mida oo kaba daranba أنت للرسل ختام أنت للمولى شكور عبدك المسكين يرجو فضلك الجم الغفير فيك قد أحسنت ظني يا بشير يا نذير فأغثني وأجرني يا مجير من السعير يا غياثي يا ملاذي في مهمات الأمور ونبي محمد حسن الله بريه صلوات ربي وسلام عليه waxay leeyihiin nebi maxamedow ii gargaar balaayada igu dhacda iga سعير saciira iga badbaadi kaalmadaydiiyow magangalkaygiiyo arrimaha waaweyn markay i qabsadaan kaanu caraari waxaasaa dadka loo akriyay waa wixii ilaahay lahaa subxaana wa tacala qur-aankuna uma soo degayba inuu ummadda baro waxaa ka mid a ah awjihda uu baatilka ku yahay nebiga oo daatadiisa lagu xadgudbo maxaa ka mid ah rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu caleyh u fiirsada naskani wuxuu ku yaallaa kitaabka mawliidku ku yaalla wuxuu leeyahay hada alnabiyu aladii lowlaa jalaalatuhu lam yukhlaq ilkhalqu laa jinnan walaa bashara فهو أعظم الأنبياء قدرا وأكبرهم همة وفخرا لولاه ما خلق الله ملكا ولا أدار فلكا ولا أطلع بدرا والنبي وين كيس درادة إلهي هدوسا إستغج هدوسا نبي محمد شيري لهين شينينا ما أبورين إنسينا ما أبورين بشرنا ما أبورين ملقنا ما أبورين falagna ma wareejiyeen wax makhluuqoo la abuuri lahaa maba jiro hadduusan nebi maxamed jiri lahay salawatu rabbi waslamu calayh su-aal caamada muslimiintu waxay og yihiin ilaahay khalqiga wuxuu u abuuray inay caabudaan ee uma abuurin nebi maxamed dartiis salawaatu rabbi waslamu calayh waa mas'alo yacni badiihiyaadka caqiidaday ka mid tahay waa ka sii soco waxa ka daran baa kaaga daran walowlaahumaa kaana alkhaliilu waaadamu wa muusa wa ciisa bal wa mulku sulaymaani أتوا قبله في الشكل لكنه الذي بمعناه وافى قبلهم وهو نوراني لأمتهم جاءوا ينوبون عنه فيه بلاغ رسالات وإخماد طغيان والله بيادنا ليس وحليه نبي محمد أدوسن شري لهين نبي إبراهيم مبتشرين لو عمرين بلا مكينين آدم مبتشرين موسى مبتشرين عيسى مبتشرين بل بقرطو يدي سليمان مبتشرتين أدوسن نبي محمد شري لهين hortiiba yimaadeen nebiyadaasoo dhan isagaase ka horeeyey isagaa ka horreeyey laakiin way ka hor yimaadeen markay ummadahooda u tageenna isagay wakiil ka ahaayeen nebi ibraahim markuu ummaddiisa tawxiidka gaadhsiinayay nebi maxamed buu wakiil ka ahaa muuse nebi maxamed buu wakiil ka ahaa warma waxaa khuraafaadkaasaan rumayn karnaa bilahi calayk aawa siiradii la akrinaya dadka loo akrinay ma waxana siira waa ka gudbaya waxaa ka mid maalan nabiga sal lay waslam wuxuu leeyahay ruwiya can nabiyi anahu qaala kuntu nuuran bayna yaday illaahi tacaala qabla an yukhlaqa aadam bialfay caamin intaan nebi aadanba la abuurin yaa waxaan ahaa nuur ilaahay hortiisa yaalla intaan nebi aadam la abuurin markaasaa nuurkii aadam markii dhoobadiisii la sameeyey baa nuur anoo nuur ah dhoobada lay dhex geliyey laba kun oo sano ka hor aadam abuurkiisa baan anigu jiray buu le nabigu salawatu rabbi waslamu calayh ma isagu iyo waa lagu beenagoota waraaqadaasaa meesha ku taal waxaan waktigaan ii saamaxayine waxaa ka mid a maalan yani waa mawduuca runtii iigu muhiimsan wey weliba nusuus fara badan inaan idinka akriyaa ficnaan lahay jibriil markii nabiga la abuurayay sal lay waslam wuxuu kitaabka ku taala markuu damcay in nabiga la abuuro jibriil waxaa la amray meesha lagu xabaali doono ka soo qaad dhoobada laga abuurahayo dhoobadii buu soo qaaday markaasuu jannooyinkao dhan kula wareegay markaasaa webiyaasha macnaha badda la dhex geliyey dhoobadii wey markaasaa ilaahay hortiisuu keenay iyadoo dhoobada iyadoo dhoobada iyadii uu ka da'ayo dhidid ka da'ayo dhididkii isaga ahaa u fiirso fakhalaqa allaahu min dalika alcaraqi nuura kulli nabiyin jaliil jannooyinkii markii la geliyo dhoobadii nebiga laga abuuray oo dhidid ka da'ayo dhididkaasaa ilaahay wuxuu ka abuuray nebi kasta oo weyn war nebiyada ilahay ma dhoob ka abuuray mise nuurka nebi maxamed buu ka abuuray cajaaib waxyaalaha dadka loo sheegayo tan waxaa ka mid a khuraafaad waaweyn oo ku yaalla kitaabka oo qisas been ah waxaa ka mid a qisada odhanaysa markay dhalaysay hooyadii waxaa hurdo ugu yimid bishii hore nebi aadam bishii labaad idriis bishii saddexaad nuux bishii afraad ibraahim bishii shanaad ismaaciil bishii lixaad muusa bishii toddobaad daa'uud bishii siddeedaad sulaymaan bishii sagaalaad ciisa bnu maryam baa ugu yimi hurdo kulli waxay ku leeyihiin yaani basharkao dhan ninkii ugu fadli badna waad xambaarsanta waxaa ka daran markii laga foolinayay oo laga dhalinahayay hooyadii waxaa ka soo qayb galay malakuljibriil oo midigta fadhiya iyo mikaa'iil oo bidixda fadhiya yaa ka umuliyey mataqaanaa aasiyadii fircoon xaaskiisa ah waa khuraafaad ku yaalla wey kitaabkan ka akrinayaa aasiyadii iyo maryamtii ciise dhashay iyo waxaa ka umuliyey haween xuurulciin ah oo jannada ka yimid xurulciin jannada laga keenay iyo labada haweenkaabaa nebiga hooyadii ka umuliyey war khuraafaad weligay xataa kiristanku xataa waxa kuma sheekaystaan bini aadamka caqligiisa war wax maxaa ka sugan maxaa sugnayd in la isweydiiyo waxaa ka mid a awjiyada baatilka ay ku tahay nebigoo lagu been abuuranaya salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo la maalan meelaha qaarkood habeenka siday u wadaan u wadaan baa waxay nebigii baa soo xaadiraya istaaga waqad sanna ahlu lcilmi waalfadli waaltuqa qiyaaman cala alaqdaami maca xusni imcaani litashkiisi daati lmustafa wahuwa xaadirun biayi maqaamin fiihi yudkaru baldaani fadlubaa liman tacdiimuhu jullu qasdihi wayaa fawzahu yuxdaa bicafin waqufraani nebi maxamed baa imaanaya habeenkaas isagoo socda u istaaga war noloshiisii looma istaagi jir qur-aanka marka la akrinayo ma yimaadee ma khuraafadan iyo bidcadan u imaan midda kale nebigu maxalulqiyaam baa la dhaha waa la wada yaqaana waxaan waan akrin jirna waana soo naqaanay wax yani la wada garanayo wey nebi maxamed baa yimaada waa iftira nabiga lagu been abuuranaya salawatu rabbi wasalaamu caleyh waxay ku taallaan weliidka midda kaleeto maalmo kaloo fara badan baa jiro muslimiinta soo maro waa weyn maalinkii nebiga loo waxyooday maalin weyn bay ahayd maalinkuu hijrooday maalin weyn bay ahayd maalinkii beder maalin weyn bay ahayd maalinkii fatxu marka maalin weyn bay ahayd maxaa maalinka keliyata ku khasisay ta kaleeto maalinka nebigu uu dhintay maalinkuu dhashay lafteeda wey ma in la murgo iyo in la farxo keebaa habboon isla bishuu dhashaa dhina bisha uu dhashay ay ku wadaan inuu dhashay ayaa bisha uu dhintay ahayd culimmadu waxay leeyihin in la murgaayey in la farxaayey kama ooleysana in in la murgo waxaa ku yani waxa way ka mid a awjuuda xataa haddaan nidhana habeenkii waa la garanaya waana habeen weyn habeenku weynankiisa cibaado khaas oo sharciga ka soo arooray ma ku khasisi karna jawaabtu waa maya xadiidkii saxiix bukhari waa ku tusay waa u iman doona insha allah الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مسألة هذا أن قد مسألة المولد لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحا أنو أنك عقيدي سنة أنت إلى فضل إسك مبدأ أيو إسكو إسكو فرد أن قبل المسلمين أنا أي لقبان وحاول إنه يهي احتفالك مولدك الله سمين شيء جائز bal shay mustaxaba oo wanaagsan oo khayrka ummadda ay falayso ka mid ah ta haddaan intaa u gudbo mas'alada in labayso waxaa weeye mas'alada sheekha uu ka dhawaajiyey ee uu leeyahay midda ugu horeysa waxaa weeye inayna isku waafaqin taariikhda nabiga u dhashay calayhi salaatu wasalaam middaa ayada a ah laa yuhimuna hadday isku khilaafaan iyo hadday isku waafaqaan ummadda mawliidka nabiga calayhi salaatu wasalaam samayso kuma ayna khaas yeelin leylatu thaani cashar min shahr rabiic alawal haddiiba se ay ku ay ku khaas yeeleen bacdigooda ama ay mucdamkooda habeenka ixtifaalayaan waxaa weeye cala araajixi fi alaqwaali almanquulati min alculamaa midda uu u daliishaday uu leeyahay hadday tahay midda uu leeyahay hadday tahay mas'alada mas'alo sunno oo mutabaca ah salafkii ayaa samayni lahaa ayaanteedana way isku waafaqi lahaayeen haddiiba horey la iskugu khilaafay samaynta ay samaynayaan seebay iskugu waafaqayaan yoom mucayan ay samaynayaan ilan iskuma waafaqsano yoomku ahaaday taa haddii xaggaan oo gudbo waxa uu inta waxaan ka xumaay inta uu sheekha hawaaad ka hadlayey fikrad iyo taariikh ayuu oga dhigay radinta mawlidka nabiga calayhi salaatu wasalaam la radinayo daliil oga dhigay annaguna meesha waxaan ku haynaa qur-aan munazal ah iyo axaadiis saxiixa ah oo mawlidka nabiga calayhi isalaatu wasalaam caddaynayso hadduu yihi aayado iyo waxay soo daliishan doonaan axaadiis waanan ka jawaabi doonaa annagu waxaan ka jawaabi doonaa ictiraabaadka iyo waxa uu u keenayo ee tafaasiirta khaطaa ay ah culammadii naga horreysay ee mawlidka ka warramay ayna ka sheegin ee laga sheegayo radintoodii wallahi dib baanan taa ka radini doonaa aayada ama xadiid axaadiis hadday usoo qaataan qolada laga soo horjeedo hadday usoo qaataan mawlidka inuusan banaaneen hadday usoo qaataan waxa inayna dalaaladeeda sidaa ahayn axaadiista iyo aayadaha loosoo qaadanayo mawliidka radintiisa ee had iyo jeer aan masaajidada ka maqlo loo soo qaato inay yihiin adilla madluulkeedii la garameeyey taana iyadan waan sheegi doonaa insha allahu tacaala xagga taarikh haddaan dib ugu noqono mawlidka nabiga calayhi salaatu wasalaam oo loo ixtifaalo yowma wilaadatihi tacriifka mawlid iyo ixtifaal waxa uu yahay waad usoo noqoni doonaaye hadaladii u horeeyey uu ku furfurtay baa wax kaa odhanaya taariikhda mawliidka u bilowde faatimiyiinna ma ayna bilaabin ixtifaalka ama faraxa yowma mawlidihi sala allahu calayhi wasalam iyo ibtihaajka la samaynayo faatimiyiinna ma ayna bilaabin walaa maliku mudafarna muusan bilaabin bal facalahu nabiyu sala allahu calayhi wasalam waa shay aan oga dayanayno nabi muxamed calayhi afdal salaau wasalaam adiladeedii oo saxiixeena taa iyada waan u haynaa waxa ay ka dhahaanna wixii ay culimmadu ka dhaheen baan kalena anagu jeebkeenna ka odhani mayno midda saddexaad wuxuu yii waxay yidhaahdeen adilla iyo waxay soo qaataan waxbay soo qaataan markaasay istinbaaq iyo daliil oga raadiyaan diinta hadda mas'aladii aan ka hadlaynay ay tawxiidka ahayd aayad iyo xadiid qaydiyey ummadda looma sheegi waxaa daliil looga dhigay istiqra istiqrana annagu waxaan leenahay tawxiidka looma cuskanayo almustafa imaam alghazali waan haynaa agtanada ayuu yaallaa bal in tawxiid loo daliishanayo istiqra loo daliishanayo waa naloo sheegi doonaa iyaguba istiqra iyo weliba anagu istinbaad baa la nimid aayado la tatabucay bay yidhaahdeen waxaa loo daliishanayaa ah, shay tawxiida ah. macdalaaanata waa mas'alo farciya laa tatacallaqu bilcaqiida aanan ku tacaluqaynin caqiidada aanan ku tacaluqaynin ayaan weliba shay usoo deliishanay ay isku waafaqsan yihiin culummadu in loo deliishan karo xataa kuwii fogeeya ay yidhahdeen waxaan caqiidahin baa loo daliishanaya intaa haddaan intaa uga soo gudbo mawlidka ixtifaalka loo samaynayo maa maca alixtifaal ixtifaalka macnihiisa waxaa weeye farax iyo suruur iyo xubbi nabiga calayhi salaatu wasalaam midda ayadee oo shamlisan sheekayn laga sheekaynayo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam shamaaishiisii wixii uu shamlistay ee fadaa'ilhay mucjizaadkiisii siiradiisii tacriif isaga ummadda islaamka waxaan sharaf ku yeelanay nabiyullaahi maxamed salawaatu ullaahi calayhi wasalaam in ambiyada looga qiseeyo ummadda looga qisayona qur-aankaan loo cadaynaya waana ku mari doonaa insha allahu tacala adilada aan soo qaadanayno amaa haddaan usoo noqdo midda uu soo qaaday wadaadka kitaabka mawliidka uu soo qaaday taana jawaabteeda culum ayaa u joogto way ka jawaabi doonaa insha allahu tacala waana loo haya wa tafsiirka mawlidka la fasirayona ma aha oo tafsiirkiisii iyo macaanidiisii haddii markaa adigu aadan fahamsanen fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun in ummadda taqaanulo weydiiyo wey waxaa looga jeedo taana culamada ka jawaabaysa waxaa weeye waxaan ma garanayo ma aha inta haddaan intaa uga soo baxo maxaan u daliishanaynaa annaga ixtifaalka nabiga calayhi salaatu wasalaam mawliidkiisa loo ixtifaalayo maxaan u daliishanaynaa waxaan u daliishanaynaa adila kaiira oo adilo fara badan oo ilaa dhowr iyo toban ayadoo gaarayo fakadalika intaas in la ego axaadiida inta aan ka gaaran idiin soo qaadqaadaya iyo culimmadu waxay ka dheheen faatimiyiinta matalan haddaan intaan adami waraana bila haddaan u laabto wax yar faatimiyiinta haddayna u ixtifaali jireen nabiga calayh isalaatu wasalaam annagu ma faadimiyiin baan kaga dayanaynaa mise nabigaan kaga dayanaynaa mise culammadii islaamka oo aan meeshan ku tirini doonnay faraha badan oo mawliidka usoo xaadiri jiray ee kutubtooda ayagu aan ka diin dhiganayno diintooda aan diin ka dhiganayno culamo kale maraajicda aanu hasanoo dhanna ay ka wada warramayaan yaa u ixtifaalay oon kaga dayanayna adiladana ay u dayishadeen waa kuwa annaga aan u dayishanayn waxaa ka mid ah abuu shaama imaamu nawowi raximah allahu tacaala oo culmad yani culummada islaamka ragga ugu waaweyna shaafici maqaalo hadalku ka yidhi baan haynaa imaamu nawowi raximah llahu tacaala kadalika kaana yaxduru lmawaalid abulkhiaab ibnu dixiya kadalika kaana yaxduru lmawaalid wa allafa kitaaban ibnu kair waxay yidhahdeen maalan faadimiyiinta nuquusha laga soo naqiilinay iyagoo horta ixtifaali jireen ama ay bilaabeen waa mid khada-a wey ibnu kaiir baa loo nisbeeyey kutubta qaar ku aragno loo nisbaynaya safxsafxa duwan laguma hayo bal ibnu kaiir wuxuu sheegayaa inuu ku ammaanayo abu saciid ilowkabri kowkabri ninkii ahaa fii wakti abu ayub alansaari raggii boqorada waaweyn ahaa ee u ixtifaalayay mawlidka nabiga ala slam ibnu kaiir baa ku ammaanaya ammaan waafi oo ku filan hadda aanan ka gaari karin kitaabkiisa albidaaya wاnihaaya daliilka u horeeya u daliishanayno waxaa weeye mawlidka nabiga alayh الsalaatu wasalaam in u daliishanayno ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay qur-aankiisa kariimka qul bifadl illaahi wabiraxmatihi fabidalika falyafraxu suuratu yuunus aayadda toddoba konton iyo toddobaad weeyaan rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu dalbayaa ummadda uu ka dalbayaa inay ku farxaan raxmadda iyo naxariista inay ku farxaan iyo wixii fadliga ilaahay ah. nabi maxamedna calayhi salaatu wasalaam waxaa weeye raxmad haddii uu ilaahay leeyahay qul bifadl illahi wabiraxmati fabidalika falyafraxuu faraxa waa maxay faraxa yakunu fi lqalb wayakunu fi lacmaal waidhaaru shukri yakunu salaa wayakunu sadaqa wayakunu siyaam sidaan ka cadayni doona adilada imanayso nabigu nabi maxamed alay slam waxaa weeye raxmadda ugu weyn wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin raxmad weeyaan qur-aanka ayaana faraya culummada naxwada oo kaleeto iyo carabiga macmuulka haddii la soo hormariyo xasriguu faa'iidaynaya ilaahay wuxuu leeyahay bifadli illaahi wa biraxmati fabidaalika kuma farxayaan marka wixii murugale hadalka uu wadaadka ka dhawaajinayo oo uu leeyahay waa maalinta uu dhashay maalintuu dhintana way tahayba haddiiba la yihahdo ka soo qaad diintayna waxayna faraysaa kitmaanu lxusn wa idhaaru suruur nabi maxamed dalashadiisa waan ku farxaynaa idhaaru suruur wey xusnigana masiibada ugu weyneed weeye waan qarinaynaa taa diintaana faraysa aayaduna wayna faraysaa fabidalika falyafraxu baa la leeyahay oo khayrka iyo raxmadda ayaa lagu farxaya laguma farxayo xusniga looma ixtifaalayo aayadda labaad oo aan usoo daliishanayno ixtifaalka nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wakula naqusu calayka min anbaai rusuli maa nusabitu bihi fu'aadak mawlid kastaad ogtihiinba hadday iyagu u fasirteen si kale oo khata mawlidka saad ogtihiinba waxyaalo badan buu shamlisanaya siirada nabiga salawaatullahi calayhi wasalaam oo saxiixa looga sheekaynaya diinteenna axaadiis o dhanna waa siirada nabiga calayhi isalaatu wasalaam maxaa yeeley qowlkiisa waa siiradiisa ficilkiisa waa siiradiisa iqraartiisa waa siiradiisa wax o dhan siiro weeye muslim iyo bukhaari waa siirada nabiga calayh isalaatu wasalaam jamiicu laxaadiis waa siirada nabiga calayhi isalaatu wasalaam iyo wuxuu nooga sheekaynaya weyaan allahuma wixii weliyey oo akhbaari wey taana way u noqonaysa maxaa nabiga ayaa ka sheekeeyay sheekadiisii weeyaan nabi maxamed oo qalbigiisa quluubta kan ugu waasacsan u ahaa ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyay maa nuhabitu bihi fu-aadak rusushii isaga uu ka fadli badnaanana sheekadeedii baa qalbigiisa lagu sugaya annaga nabi maxamed oo khayru khalqilaaya quluubteedana ay tahay quluub ducafa ah inaan siiradiisa iyo fadaaishiisa aan iskugu nimaadno ka sheekayno umlaadeenna iyo ummadda looga sheekeeyo shay madluub oo la doonayo weeyaan sida shaacirka buu u leeyahay kullan naqusu calayka min anbaa'ihim mima nusabitu qablaka adakaara fasiwaahu wlaa fi hanaa'i fu'aadihi wa hanaahu wlaa an yakuuna shicaara waxaa ka mid a ah qawluhu tacaalى xikaayatan can nabiy llaahi ciisa alayhi wacalى nabiyina salaatu wasalaam rabbana anzil calayna maa'idata min aلsama takunu آية أنزل علينا مائدة من السماء من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك آية آية sida culimmada qaarkood ku fasirayaan waxaa weeye ma noqonayso maa'idada ciidda ma aha ee yowma nuzuuliha ayaa ciid noqonaya wakadalika ayaamu miilaadi rusul kule wasalaamu caley yowma welitu yowma amutu si gaar ahaaneed baa si gaar ahaaneed baa la siinaya yowma wilaadati nabiyillaahi ciisa nabi maxamedna taa looga ku sii fadli badan yahay kadalika in allaha wamalaa'ikatahu yusaluuna cala nabiy lafduljamca aayadda ay adeegsanaysa waxay ku tusinaysaa ixtifaalka nabiga calayhi salaatu wasalaam oo la imaanayo ilaah rasuulkiisa ayaa ku sallinaya adilada sunada haddaan u laabana xagga sunada nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la su-aalay siyaamu yowmi اlithnayn can sawmi yowmi اlithnayn baa wax laga weydiiyey wuxuu yidhi daka yowmu wulidtu fiihi wa fiihi unzila calaya muslim ayaa warinaya alfaad mukhtalifa ana xadiidka wuu ku imaanaya lafdiga qaar aan ahayn wuu ku imaanaya aayadda xadiidka isaga nabigu wuxuu leeyahay yowm markii la weydiiyey maxaad u soomaysaa yowm اlithnayn maxaad u soomaysaa rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ku wuxuu ku jawaabay daka yowmu wulidtu fiih maalinkii nii dhalay wey nacam wa fiihi unzila calaya isaga ayaana lagu soo dejiyey qur-aanka riwaayooyinka qaar hadday ku dareen bictadiisa inzaalka iyo bictada waa isku mid nacam miyuusan markaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam bisariixi qowlihi uusan ku weynaynin yowma wilaadati soom waxaa ka weyn annagu idcaamu acaam baan bixinaa tadawuca soomka tadawuca iyo cibaadada taطawuca waxaa ka fadli badan cibaadada taطawuca liannaha manfaca mutacadiya waa manfaca tallaabaysa wey soomka aduu qaasid kugu yahay salaad sadaqadana waa wax tallaabayo addoon addoomaha tillaabaya wey markay tadawuc wada yihiin nabi maxamed soombu ku weynay calayhi salaatu wasalaam nacam waa ixtifaalu u ixtifaalo weeyey yomu wilaadatii buu u ixtifaalaya isagaan kaga dayanayna xadiidka wuxuu na tusinayaa nabigu inuu weyneeyey yoma wilaadati waxaan taa ahayn miya anagu samaynay yoma wilaadati on weyneyne weeyey sida nabiga ugu weyneeyo yoma wilaadati u weyneeyey xadiidka bal waxa looga jawaabi doono baan sugaya ilaahuma allahuma ilaa an yaquuluu inay yidhaahdaan oo nabiga soom buu ku weyneeyey maxaad inku soom ugu weyneyn weyseen waxaan leenahay taa iyadaa jawaabteedu way iska caddahay soom soom baan ku weyneyney fakadalika sadaqaan ku weyneyney maxaa yeelay yowmulitnayn miyaanan soomaynin oo soomku sunno uusan ahan yaa diiday maxaan u لأنه يوم ولد فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام فكذلك ليكون التعظيم أسبوعيا ليكون التعظيم أسبوعيا وسنويا ما أسبوعنا يوم الاثنين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه عظم يوم ولادته سنويا نتابع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عظم الثاني عشر يوم ولادته على أشهر الأقوال يوم ولادته وي مئة يوم ولادته ولوين وين عينهن ويتهي يوم الاثنين ويتهي كذلك yma wilaadati way tahay naam xadiidka isagaa dalaalo waadixa ayuuna tusinaya waxay yidhaahdeen taariikh baad ka dhigteen taarikhda taa nooga jawaab wey haddaan taarikh ka dhignay taarikhda sanaday ku timaadaa yoomkana usbuuca ayuu ku yimaadaa ta ayado halkaas xigudaya ku noqoni maayo taa jawaabteedii wey naam haddaba xadiidka dalaala waadixa wuxuuna tusinayaa nabiga inuu ahaa awalu man ixtafala biyowmi wiladatihi laa naqtadii bifaadimiyiina walaa bilmeleki اlmudafir ku dayani mayno wax lala yimid oo sida tawxiidka la qaybiyey istiqra iyo tatabuc loo raadiyeyna ma aha bal adila sariixa ayaa ku aroortay xadiidka haaniga waxaa weeye nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu yimid madiina ayuu wuxuu arkay yahuud oo soomayaan markaasaa wuxuu yidhi muxuu yahay yoomkan isagaa yoom saalixa ah weeye bay yidhaahdeen oo yoomu naja allaahu bani israa'iila min caduwihim nabiyullaahi muusa iyo bani israa'iila naja allaahu bmuusa bani naam min caduwihi mm, mm, fasaamahu muusa naam markaasuu rasuulka wuxuu yidhi fa ana axaqu bimuusa minkum fasaamahu wa amara bisiyaam naam ma riwaayaadku way iskhilaafsan yihiin xadiidka isagaa imaam axmed muxuu u soomay tacdiiman liyawmin naja allahu fiihi nabiya min alambiyaa ayuu u somay waxay yidhaahdeen shubahaad ay halkaa keeni doonaan baa jira radintooda hadda waan iska dambaysiinaya waa u diyar wey waan u waxay baan xadidka isna ka dhahayaan dalaalo waadixa ayuu xadiidka isagana tusinaya ibnu rajab alxambali oo culummada xanaabilada ragga u waaweyn ahaa wuxuu leeyahay xadiidkii hore ee sawmu yowma litnayn waxaa ku sugan sheekha isaga wax ka sii weyn buuba noo sheegaya waxaa ku sugan buu yidhi istixbaabu siyaami alayaami alatii tatajadadu fiiha nicamu ullahi calaa cibaadihi maalmaha ay ilaahay nicmooyinkiisa addoommaha u soo cusboonaanayaan maxaa yeelay acdama nicami illaahi calaa haadihi alumma waxaa weeye idhaaru muxamedin sala allahu calayhi wasalam nicmo ka weynan ognahay ma laha annaga ibnu rajab alxambali wuxuu leeyahay waxaa habboon hadalkaa isageena wuxuu ku leeyahay kitaabkiisa la yidhaahdo lataa'ifu almacaarif fii ma limawaasimi alcaami min alwadaa'i safxada sagaashan iyo toddoba ayuu saa ku leeyahay nacam maxaa yeele hadalkii uu sii wato wuxuu yidhi wabacatahu nacam fiihi idhaaru muxamadi sala allahu alay wabicatihi wairsaalihi ila annaas kama qaala tacaala laqad mana allahu cala almuminiina id bacaa fiihim rasuula ilahay baa sheegaya nicmo uu nagu manaysta inay tahay xadiidkaasi culamada culammadii aan fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun culammadii aan ku dayan lahayn weeye kuwa ayaga ee mawlidkasaa nagu culamo kaloo fara badanna waan haynaa oo sidaa noo caddaynayo daliil uma noqonayso waxaa ku qoran mawliidka bayt fulaan iyo bayt fulaan oo shirkiyaad baa ka buuxaa daliil mawlidla manciyo u noqon mayso ixtifaal loo ixtifaalo mawlidka nabiga ayaan ka hadlaynaa waxa uu ka kooban yahay haddii laisu wada gegeeyona kama baxayaan ashyaa madluuba fi sharci wa kullu maa yuusiluka ila almadluubi fahuwa madluubun wax alla wax la wada dalbo weeye oo min sadaqatina nacam wa qiraa'ati sira siirada nabig alay slam oo la akriya wa icaami lmasaakiina walijtimaaci bidikri kulanka la kulmayo haddii la diidayo maxaan meesha maanta u kulanay xaggee ku soo aroortay tan oo kaleeto waxaa weeye cumuum ahaan waxaan ka qaadi karna inayta masaa'il diin oon kala faaidaysanayno soo maa fakadalika axaadiis saxiixa ayaa ku aroortay in ijtimaaca digri la isku imaanayo sa hadda in halkan baa idin sheegi doona nacam ibnu xajar alcasqalaani wuxuu u daliishaday xadiidka taaniga yowmu cashuuraa waxay ka dhahay iyaga iyaga wuxuu u daliishaday in ixtifaalka uu mashruuc yahay alxaafid siyuudi raximah llahu tacaala sida uu kusoo naqliyo kitaabkiisa maqsad eh, xusnu maqsad fii ma eh, fii camali mawlid siduu kusoo naqilay eh, fataawidiisa alxaawi loo yaqaano jusga koowaad baad ka eegeysaa safxada boqol sagaashan iyo lix baad ka eegeysaa wuxuu yidhi fayustafaadu minhu xadiidka waxaa laga faa'idaysanayaa ficlu shukri lilahi calaa maa manna fii yowmin mucayanin min min istidaa'i nicmatin aw dafci niqmatin maalin mucayana maalin mucayana in ficlu shukri la samayni karo ilahay dartiisana loo samaynayo shukriga maaha salaad shukri keli sadaqada shukri bay noqonaysaa soonku shukri buu noqonaya hal sujuud baa shukri noqonaysa salaad baa shukri noqonaysa waxyaalo fara badan baa shukri noqonaya naam wuxuu leeyahay marka sheekh wuxuu leeyahay wayucaadu dalika fii nadiiri dalika alyowm min kuli sanaةi wاshukru lilahi yaxsulu bianwaaci اlcibaada كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا ببروز هذا النبي نبي الرحمة في ذلك اليوم ساسو لي ابن حجر العسقلاني مركو كهذا يا أرنت أيضا وليا نعم نينك اللي يراه الطيبي أو شرحي حديثك أسيق مركو وشرحي وما تصتها قار كمدة أيو شرحي أيا وحوليه فيه وجود نبيكم يوم الاثنين وفيه نزول كتابكم وثبوت النبوة فأي يوم أولى maalinkiiba maalinkaasay ka fiican fakadalika walaalayaal jamiicu اlasmaan zaminada haddaad u fiirsatid siday nusuusta noo caddaynayso istiqradhiin bayna uma fiirsanayno annaga siday nusuusta noo caddaynayso asmaanta oo idil ee ay nicmooyinka soo xaadideen waxaa weeye ayaamu shukrin liahli hada alkown ummadda loo soo dejiya ayaamu shukri bay u tahay bacdu mihaalha haddaan soo koobno ywm اjumca imaam mslim raximah اllahu tacaala abi hurayra wuxuu ka warinaya nabiga inuu leeyahay khayru ywmi طalacat calayhi shams waxaa weeye ywm اljumca fiihi khuliqa aadam wa fiihi udkila اljanna ywm اljumca fadaaisha uu leeyahay ee lagu ammaanayo waxaa weeye ciid اsbuuc ayaa la yihahda ywm cadm weeye limaada lأna fiihi waladat nicmaة min anicam maxaa yeele abulbashar abuuridii la abuuray nicmo bay ahayd maxaa yeele waa xikmadu ilahay ka buu u abuuray waxaa ka mid a yowmu cashuura soomkeeda sunno ayuu noo yahay maxaan u soomaynaa ta nabiga uu noo ishraaci waxaa loo soomayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam sida uu noo caddeeyey inay tahay yowmu anja allahu fiihi muusa naam yowma yalciidayn ciidu adxaa ciid ulfitr waxaa weeye waa yoom la weynaynaya soo maaha ciidul adxaana kadalika nicmatayni cadiimatayni ruknayni min arkaan islam bay daba dhacayaan shahru ramadaan oo fiihi leylat lqadr leylatulqadarka hadday ka fadli badan tahay sida hadda sheekha uu sheegay inay ka fadli badan tahay leylat leylata wilaadatihi inay ka fadli badan tahay leylat alciid hada maa nactaqiduhu naxn waa sidaan caqliyaysana wey annaga waxay oga fadli badan tahay liasbaabin waxa annaga ikhtiracanayna maaha dakara dalika alculamaa ayaa sheegay dakara dalika alculamaa ama ku qanac ama ku qanci marka adiladeeda iyo siday culammada u sheegeen arrintaa iyada lagu sheego ama adaa ku qalci doona ama ku qalci ta adag masale adig ku taallo wey naam waxaa kula mida ah kadalika ciid kadalika waxaa weeyaan waa maalinta nabiyullaahi ibraahim iyo waladihi ismaaciil uu u nicmeeye weeye oo imtixaamkii uu ilaahay imtixaamay haddana uu ka furtay naam marka waxyar haddaan waxyar dib ka taabto oon dib ugu noqdo waxaa weeye madxiga nabiga la amaanayo marka walaalayaal inta ii dhiman dib baan ka dhamaystiran doonaa haddii ictiraadaadka iyo kulley waxa ay axaadiista kusoo aroorin doonaan markaan ka jawaabay insha allah culamada sheekhan inta u yar dhibaya الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل... صل... الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين saacaddaa iga gaabano waxba khudbada dheerayn mahayo waxaa la yidhaahdaa afdalulcilmi cilmu xaali baa la yidhahdaa annagu hal maqsuudahaan ka hadlaynaa inaan ka baxnana sharciguna noo fasixi mahayo diintanada islaamku waa diinu cadaalo qofkuna hadduu cadaalada ka tago isagii rabbi baa mucaamaltamaya waxaa annaga nala kugu khudbeeyey khudbadii annaga naga horreysay nebiga calayhi salaatu wasalaam taxqiirkiisa waxaa lakugu khudbeeyey tacdiimkiisa iyo xafladiisa laysugu yimaadaa inay faaxisho tahay camal oo kale waxaa lakugu khudbeeyey oo naloo meeriyey wax daliila oo ku soo arooray inaan la arag waxaa naloo soo daliiliyey sheekh hebel baa halkaa kitaabkaa kusoo naqliyay oo saas yidhi iyo sheekh hebel baa diiday waxaan marka ka hadlaynaa nusuustii nabigana amraysay xaflad loo sameeyey calayh isalaatu wasalaam waxaa weeye qofku hadduu masrabo inuu geed waxaa la yidhi inuu kugula wareego wuxuu yidhi habaa la yidhi aniga adugu ma kala dheerayno maxaa yeelay nin waxaa la yidhi baa yidhi nin ila tartan markaasuu yidhi xagga haddaad u orday anugu xaggaan ordo maadaa iga dheereeye marka saasoo kale marka meesha kama rabna anagu waxaan ka rabnaa diinta islaamka inaan u soo degno xaqiiqadeeda oo qur-aanka iyo xadiidka isku dariishanno sida maanta tawxiidka annagoo tawxiidkii nebi maxamed dul taagan dadka loo baray oo la yidhi istiqa mid ku sugnaado oo sideed sano markii hijrada nebiga laga soo socday la bilaabay baa tawxiida waa ka gudbahayaa taasuma uma socdo istiqruu ku sugnaada la istiqra istiqrana waxaa loo soo deliishadaa raadiya wa al waaa dliil nasta ku sugnaanin baa loo raadiya marka u horeysa qur-aanka ugu horeeya daliilka xadiidka nebigaa ku xiga ijmaac umma ku xiga istisxaab waa la yihahda ku xiga qiyaaskaa ku xiga istiqra waxa la yihahda waa kasii dambeeyaan wax daliil loo waayay baa istiqra loo raadsadaa waa kasoo gudbaya taas nabiga calayh salaatu wasalaam annagu waxaan u daliishanayna xafladiisa oo muslimiinta ugu taadiibinayno oo muslimiinta ugu irdaacinayno oo ugu yani hadii qadartarta siinayno maxaa waa sala ilahay muxuu qur-aankiisa ku yidhi subxaana wa tacaala waman yucadim xurumaat illaahi fainaha min taqwa waman yucadim shacaa'ir allahi fainaha min taqwa alqulub astaqfir llah alcazim yaana gefini hadalka yani waxaan ula boodayaa macnaha waxa weeye hadalkaa horeeto dhibaatada iga haysa waxa weeye marka hayla yaabimina hadalkaa foolxumadiisaa ka didaya waman yucadim shacaa'ir allahi fainaha min taqwa alqulub baa ilahay yidhi shacaa'irta ilaahay uu soo saaray oo diintiisa u soo saaray nebi maxamed baa ugu sarreeyey calayh salaatu wasalaam wax diintan furqaana loo dariishaday oo nebiga ka weyni ma jiraan calayh salaatu wasalaam maxaa yeeley waa nebiga ilaahay uu yidhi subxaana wa tacaala man yudici rasuula faqad adaaca allah baa ilahay yidhi axadkii asaga adeeca anigu adeecay baa ilahay yidhi waa nebiga ilaahay rasuulka uuna yidhi asaguna yidhi calayh salaatu wasalaam xadiiska saxiixana lakugu soo wariyey ana farqun bayna annaas maa yasmacunii axadun yahuudiyun walaa nasraaniyun walaa kayruhuma oo falam yuumin bi ilaa kaana min ahli naar calayh salaatu wasalaam cid allaala ciddii aniga ay maqasho oo aanay rumayn ahlu ku tirsan tahay buu yidhi nebi moxamed alayh salaatu wasalaam nebigii ilaahay subxaanahu wa uuna yidhi maan ka baxayo waxa weeye nebigii ilaahay calayh salaatu wasalaam ilaahay noogu bishaareeyey oo ilaahay uuna yidhi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ilaahay subxaanahu wa irsaalkiisa iyo kitaabkiisa nala kugu doortay ummadda inaan ummadda ugu khayr badannahay ilahay nagu tilmaamay in galabta laga murxaawaroodo waa nasiib daraan qabaa tacliimkiisa iyo uimaashihiisa iyo kusalawaadka lagu qaadayo iyo isaga laga tadkireeyo muslimiinta la baro oo tawxiidkooda lagu toosiyo nebiga taarikhdiisa looga sheekeeyo waxaan qabaa nasiib xumo inay tahay laakiin nebigaa nooga warramo wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam akhaafu maa akhaafu akhwafu maa akhaafu calaa ummatii buu yidhi waxaan uga cabsanaya ummadayda wax aan ugu cabsi badanahay waxa ugu daran buu yidhi akhwafu maa akhaafu calaa ummatii buu yidhi rajulun yaqra'u lqur'aana wayadacu fii kayri mawaadicihi buu yidhi alayh salaau wasalaam nin inta qur'aanka dadka u akrinaya meel aan qayru mawduuciisa ahayn ku fasiraya oo dejinaya kaa un baan ugu cabsi badanahay buu yihi nebigu alayh salaatu wasalaam wuxuu haddana noo sheegay dad yacni iska hadlaya oo hadalkoodu tiro badan yahay fii aakhiri zamaani khudabaau sarsaaruuna buu waxa weeye marka qofku hadduu wax walba iska soo deliishado oon deliil noqon karin dadka caamadaha wuxuu dhagahaysa ku subayaa inuu nin diin ka aamusa amasan yarba waxaa weeyaan hadda waxaan istusnay in eh, shan iyo toban mirir iyo shan iyo toban mirir marka ay afartii markay noqoto aanu markaa salaada casri tukanna miyaanu isku soo noqonaynaa markaa kadibna se ilaa beri baynu ka dhiganaynaa waan isku soo noqonaynaa khalaas ya ya laakiin saddexda saac waxaan ku hormarinaynaa shan iyo tobankii mise tobankii tobankii midho aan iga ballan qaadnay inaad masaaladii tawriixidda ma shan iyo toban baan dhahnay samayn ha shan iyo tobankii iyo shan iyo tobankii oo masalada tawxiidda iyo shan iyo tobankii iyo shan iyo tobankii oo masalada mawliidke markay saacadda ay naga dhamaata ayaanu gelaynaa masalada kale oo kusoo xigi doonta alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah <clears throat> walaalayaal waktiga weli ma bilaabin waktiga eeg hadda bilo eeg waktiga si fiican igu eeg waktiga walaalayaal markii la yidhi mawlidka la difaacayaa waxaan islahaa maxaa adilo loo hayaa oo la keeni doonaa xaqiiqdii waxay ila noqotay hadda yani yaab igu noqotay aayadaha wadaadka shariifka akhriyay shariif cabdalla qul fabidaalika qul bifadli illaahi wabiraxmatihi fabidaalika falyafraxuu baa mawlid loo soo daliilsaday wax yaab la igala noqota waxaase bini aadamku meel kasta waa isku laali karaa waa isa saari karaa istiqraha kelmadda la yidhaahdo dadku inayna fahmin baad moodaa istiqra waxaa la yidhaahdaa waa tii maantee aayadaha mawduucaas ku soo arooray hal aayad maahan aayado badan oo laysu keenay iyo axaadiis badan oo mawduucaa ku soo arooray oo laysu keenay ee lama dhihinin sidaa hadda loo fasirayo taana berri baa laga hadli doonaa rubisaacd rubisaaceel waxaa hadda maqalnay mawliidku waa jaa'is buu yidhi bal waa mustaxab habeena dhaweyta waxaan maqlayna waa waajib waa waajib la sameeyo maanta wuxuu marayaa hoos buu usoo degoo jaa iyo mustaxab baa loo soo degay wuxuu yidhi sheekhu mawlidka nebigaa bilaabay buu yidhi waa iftiraah weeye nebi maxamed mawlid ma bilaabin calayhi salaatu wasalaam maalinta isniinta xadiidka saxiix weeye sheikhu u sheegay shanqiiti baa si fiican u bayaamiyey maalinta jimcaha waa maalintii aadam weeye yoomu aadam baa la yidhaahdaa nebigu dabaaldeg wuxuu uga dhigay maalintaas sideedaba cibaadaadku waa tawqiifi weeye wuxuu uga dhigay si dadka loo xasuusiya abuuridii aadam salaada subax ee maalinta jimcaha suuratu hal ataa cala linsaani iyo suuratu sajdu ku tukada nebigu calayh salaatu wasalaam oo maxaa ku jira hal ataa cala alinsaani xiinu min addahri lam yakun shay-an madkuura inaa khalaqna alinsaana min nudfatin amshaaji nabtaliih ilaa aakhiri alaaya suuratu sajdana maxaa ku jirta alladii axsana kula shayin khalaqahu wabada'a khalqa alinsaan min tiin taasaa looga dhigay maalinta jimcaha waa maalintii aadam weeye maalinta isniinta idiin soo hartay nebigu hala soomo buu yidhi qiyaas maca alfaariq weeye soom baa sadaqo uga maaragtay qiyaas qaadanaynayo waa waa waa yani camal mutacadiya ama waa cibaada mutacadiya cibaadadu tawqiifi weeye cibaadadu maqribku waa saddex ragcadood ragcad laguma idaafayn karo adoo le duhur baan uga qiyaas qaadanaya waayahay madxi baa la akriyaa madxiga la akriyo yaa akrama alkhalqi maali man aluudu bihi siwaaka cinda xuduudi alxaadii alcamami kii dadka ugu karaamo badnaayo wuxuu ilaahay abuurayo yaan u cararaa oon adiga ahayn markay musiiba igu dhacdo oo ilaahay aawo caza wajal ilaahay caza wajal aawo allihii abuuray rasuulka aawo calayhi salaatu wasalaam anugu waxaan idiin bidhaaminayaa keliya rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu warwareegaa rasuulka dad necab baa jira rasuulka waxaa ilahay nafteedaan ka jecel lahay salaatu wasalaam maxaan ku jecel diintuu noo keenay qur-aanka iyo xadiidka waxaan ku jecel inaan ku sallino waxaan ku jecel mutaabacada inaan raacno waddadiisii wey shiikhaa idiin dhammaystiraya laakiin waxaan doonaynaa mas'alada in adillo laga dhigo oo cibaadadu waa tawqiif iyo daliilkeeda la keeno sheekh maxamed baan idiin dhammaystiraya bismi illahi raxmaan raxiim Eh, qodobadii haddaan mid mid isu yaro dultaago sheekhu wuxuu yidhi eh, nebigaa sameeyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh siduu sheekhu u sheegay baan ka leeyahay oo waa been abuurad ninkii nebiga ku been abuurtowna falyatabawa maqcadahu min annaar sida xadiis saxiix bukhaari ku arooray ninkii ugu been abuurtow naarta meeshaad ka geli lahayd usoo diyaargarow waan jeclahay waanan ku been abuuranaya kaafiya kala dheeri soo maa midda labaad sheekhu wuxuu qeexay macna alixtifaal buu qeexay wuxuu ku qeexay waa farax iyo suruur iyo jeclaansho la muujisto ma aha alixtifaal kelimatun carabiyatun ixtafala